مجالس قراءة وشرح كتاب الأربعين النووية النووية في ليلته الرابعة ضمن سلسلة دروس في الحديث النبوي الشريف بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والسيحين يسر الله تعالى الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد إنه جواد كريم وبالإجابة جدير آمين آمين آمين majliskan caawa waa majliskii afraad ee majaalista sharaxa iyo dulmarka aan dulmarayna insha allah caza wajal axaadiista nabigeena sala allahu alayh waalih wasalam gooni ahaan kitaabka alarbacuun annawawiya oo saddex majlis aynoo soo hormartay waxaana ka bilaabi doonaa insha allahu tacala xadiidka sagaaliyo tobanaad adiikaas alxadiid ataasi cashar xadiidka sagaaliyo tobanaad can abilcabaas cabaas abihi waxaa laga wariyey ama qiraad yan wadiina insha alla awal shay can abi lcabaas cabdillahi bni cabaasin radia allahu tacala canhuma qaal kunta khalfa اnabiyi sala allahu calayhi wasalam yowma faqaal ya ulaam inii ucallimuka kalimaatin ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaha tajidhu tujaahak ida sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin billah waclam ana alummata low ijtamacat cala an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka bishayin ila qad katabahu allahu lak wlow اجtamacuu calى an yaduruuka bشhayi lam yaduruuka ila bشhayin qad katabahu اllah عalayk ruficat اlأqlaam wajafat الصxuf rawahu الtirmidiy waqala xadiiثu xasanu صaxiix wfii riwaayaةi غayri الtirmidiyi ixfad illaha tajidhu amaamak tacaraf ilى اllahi fi الrakhاء yacrifka fi الshida wاclam ana ma akhطأka lam yakun liyusiibak wma asaabaka lam yakun liyukhطئak wاclam ana الnasra maca الصbr وأna اlfaraja maca اlkarb وأن mع الcسr يusrا الxadiiث التaaسع caشhر xadiidka sagaaliyo tobanaad can abiاlcabaas cabaas abihi waxaa laga wariyey cabdالlaahi bni cabaasin radia الlahu taعalى canهuma wa xabru الأmmati وturjumaan الqur'an ummadda muftigeeda weeyaan ummadda nebi mxamed sal اllahu alيه alih waslm qur-aankana tarjamahiisa weyaan qofka tarjamay oo looga dambeeyo weeyaan bishahaadaةi cumar وbishahaadaةi jamcin min julasaai cumar cumar radia allahu tacaala canhu ayaa u qiray kadibna raggii cumar la talin jiray oo la fadhin jiray oo raggii weliba cuulsa aha almuhaajiruun walansaarna ay u qireen weeyaan waa tii ay dhiibsadeen in la joogo cabdullahi bin cabaas radia allahu tacaala canhuma inuu la fadhiisto asagoo wiil yara inuu la joogo marka muxuu aha intaas odayaal almuhaajiruun walansaar alqudaama raggii hore asaabiquuna alwaluun aad bay u dhiibsadeen weliba waxay cillo ka dhigteen ilmo ama dhallinyaro asaga la da'a inay leeyihiin dhammaantood oo halkaan imaan kara kadibna su-aal uu weydiiyey iyagii su-aashii ayaga uu weydiiyey oo ku adkaatay inay ka jawaabaan su-aashii mid lamid ayuu marka isaga weydiiyey isaga ka jawaabay radia allahu tacaala canhu canhuma jamiican halkaas marka waxaa loogu xiray inuu yahay turjumaan alqur'aan cabdullahi bin cabbaas wuxuu leeyahy radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay khalfa nabiyi nabiga ayaan muxuu ahaa daba socday amaba wax la saarla labadaba waa macnaba waa saxmi karta inuu nabiga ama faras la saarnaa ama dameer uu la saarnaa ama uu daabaka la saarnaa ood ka dambeeyey saas waa suuragal oo ridfa uu ahaa ridfa nabi sal alla alay slam waxaa suuragal inuu nabigeena sal alla alay slam daba socday labadaba waa suuragal kuntu waxaana khalfa nabi nabiga ayaan ka dambeeyey sal allahu alay wasalam yowman maalin fa wuxuu yihi nabigeena yaa ghulaama wiilow innii anigu ucallimuka waxaan ku barayaa kalimaatin dhowr kalima ama dhowr hadal ama dhowr eray ayaan ku barayaa ixfad illaaha ilaahay xifdi oo ilaali yaxfadka ha ku ilaaliye xuduudda alla ilaali waajibaadka alla ilaali ilaahay awaamagtiisa ilaali ilaah ha ku ilaaliya subxana wa tacaala ixfad illaah yaxfadka ixfad illaaha alla xifdi tajidhu alla waxaad ka helaysaa tujaahaka hortaada ayaad ka helaysaa alla haddii aad xuduuddiisa xifdisid ood awaamirtiisa xifdisid alla nusrigiisii iyo gargaarkiisii iyo tawfiiqdiisii ayaad tallaabo kastood qaada meel kasta u jeesta ka helaysaa weyaan idaa sa'alta haddii aad wax weydiisanayso ood inaad wax weydiisato ay noqoto ood mxuu aha wax unba dhigto fas'al illah alla weydiisa waida istacanta haddii aad kaalmo inaad dalabto ay noqotona fastacin billaah alla ka kaalmo dalab waclam waxaadna ogaataa ana alummata ummadda oo dhan low ijtamacat haddii ay kulanto dhammaanteed ay kulanto calaa an yaduruuka inay kugu dhibaan ama ku dhibaan calaa an yaduruuka inay kugu dhibaan bishayin shay ay kugu dhibaan calaa an yanfacuuka inay kugu anfacaan calaa an yanfacuuka waclam waxaad ogaata ana alummata ummadoo dhan low ijtamacat haddii ay kulanta oo isu tagta calaa an yanfacuuka inay wax ku taartaan ay kugu taabtaan bishayin waxun lam yanfacuka kuma taaran karaan ilaa bishayin shay oo qad katabahu allaahu laka alla uu kuu qoray haddii ummadoo dhan ay isu tagto oo uusan qof ka harin inay koobkan biyaha ku siiyaanna ay mxuu ahay ay ku tashtaan koobkaas biyaha kuma siin karaan inuu ilaahay subxaana watacaala kuu qoray mooyane ha ka yaabinta ayada taa waa iimaankii samiimkiisa wa intaas qofka ilaa ka aamina iimaankiisa kaamil ma noqonayo waclam ana alummata low ijtamacat cala an yanfacuka bishayin lam yanfacuka ila bishayin qad katabahu allahu lak iimaanka markaas wuxuu noqonayaa mid kaamil ah walow ijtamacuu haddii ay kulmaan wain ijtamacuu haddii ay kulmaan calaa an yaduruuka inay kugu dhibaan bishayin shay oo shay kugu ay kugu dhibaan ay damcaan lam yaduruuka kugu dhibi karaan bishayin shay ilaa bihayin lam yadurka kuma dhiiba karaa ilaa bishayin shay oo qad katabahu allahu calayka ilaahay subxaana watacaala uu kugu qoray ilaahay subxana watacala uu kuu qoray ruficat alaqlaamu qalinkii wax lagu qoray kor baa loo qaaday oo meeshii lagu qoray waa laga qaaday wajafat asuxufu xanshooyinka wax lagu qorayna way engegeen oo tirtiritaan dambe waa dhammaatay qalin qoraal dambena wuu dhammaaday saasuu nabigeen sal allahu alayh waalihi wasalam rawaahu tirmidi xadiidka imaam tirmidi ayaa wariyey wa wuxuu yihi tirmidi xadiiun waa xadiid xasanun saxiix imaam tirmidi hadduu kulmiy marka xadiidkan waa xasan waana saxiix macnaheeda maxayt waxaan soo marnay xasanka inuu yahay xadiidka saxiixa ah oo hal shardi waayey shardiga asaga muxuu ahaa nacam halka shardiga oo la waayey muxuu ahaa nacam tamaam dabigi waa kafu dabi unbaa yahay marka oo haddii xifdig dabdigiisii iyo xifdigiisii u noqdo mid yara dabacsan oon sidii la rabay aanan ahayn xadiidka xasanka waa kaa kii saxiixayna waa kii muxuu ahaa u ahaa taamu dabt marka wuxuu ku jamci meeshaan xadiidun xasanun صaxiix macnaheeda mayt marka xadiidka waa صaxiix oo shuruudiisii sixada xabad kama dhinna waana muxuu xasan waxaa weeyaan khafiifa dabdi weeyaan macnaha saasuu noqonaya sooma macnahaas marka maxaa muxuu yahay ida qaala alimaamu اtirmidiyu imaam tirmidi hadduu halkaa yidhahda waxaa weeyaan culamaau اlxadiid ama culamaa culuum اlxadiid ama culamaa musطalax xadiid macnaha loola jeeda aad bay iskugu qabteen macnaha ugu raajixsan ama macaanideeda waxaa ka mid cafwan صaxiixun cinda qowmin xasanun cinda qowm dadka qaarkood iyo mxuu ahaa muxadiiinta qaar agtooda wuxuu ka yahay xadiidkan xadiid xasana qaarna wuxuu ka yahay saxiixuu ka yahay aw saxiixun biariiqin wa xasanun biariiqin aakhar uruqdiisa xadiidka lagu wariyey ariiqna ah, ariiq wuxuu noqonayaa saxiix ah oo dhammaan raggiisa ay wada daabitan yihiin ariiqna waxaa weyaan wuxuu noqonayaa ariiq xasana wamaa ilaa dalika marka macaanida taqriiban la soo dhaweyn kartaasaa ka mid ah wafii riwaayati riwaayad oo hayra tirmidiyi tirmidi uusan warinin nabigan wuxuu le sal allahu alayh waalih wasalam ixfad illaaha ilaahay xifdi tajidhu ilahay waad ka helaysaa amaamaka hortaada ayaad ka helaysaa weyaan hortaada ayaad ka helaysaa wax alle wixii aad u tallaabo qaada ilaahay baa kugu kaalmayni ilaahay baa kula qabani ilaahay baa kula taysiirini ilaahay baa ku waafajini marka ilaah haddii aad xifdiso xuduuddiisa ilaahay baa garabkaada geli tacaraf ogaaw oo bara oo la heshii ila allahi alla weyne subxaana wa tacaala fi rahaai fii xaalati arahaa wakhtiga aad barwaaqada ku jirta ilaahay subxana wa tacaala bara oo ilaahay la xiriir oo ilaahay subxana wa tacala la heshii oo ilaahay subxana wa tacala markiisa qaado oo xuduudihiisa ka fogow fi shid yacrifka rabbi ha garto fi shiddati markaad musiiba iyo culays ku dhacdo haku garte barwaaqada waa caafimaadka barwaaqada waa amniga barwaaqada waa xoolaha barwaaqada waxaa weeyaan waa ummadii ood agtooda macno ka leedahay barwaaqada waa tawfiiqda barwaaqadaas tirada badan markuu ilahay subxana wataala ku dhiga barwaaqada waa da'yaridii laftirkeeda in la da'yarya waa nicam aad u weyn waxaa laga yaabaa ragga da'yarta ah maanta inay da'yarnimada iyo shabaabnimada ay aad u aqoonin macnaheeda ay u arkaan shay iska abiiciah oo la siiyey gabowgan oo aad u fog yahay oo calayhi uma arkaan inay nicmo weyn tahay laakiin ficlan odayaashaa la weydiiyey kuraasay kuwada tukanayaan layta ashabaabu yacuudu yowma fabiruhu bima facala lmashiibu saasay hada lisaanu xaalihi xaqiiq waa nicmo dhallinyarnimada haddii aad isku ilaaliso marka ood caafimaadka jirkaada ilaaliso oo diintaada ilaaliso ood ilahay xuduudiis ilaaliso markaad weynaad rabbu ku ilaalinaya nin waxaa laga wariyaa salaf ka mid ah ayaa markab oo ka soo duulay markab ayaa soo xirtay kadibna dhalinyaradii markabkii de intay yar mxuu ahaa tartiibsadaan ayay kasoo degayaan isageen intuu soo booday iyuu dhulku soo dhacay waa siddeetan sano todoba mxua sagaashan nin gaaray ama ka weynba markaasaa la yidhi waa hebelo waaside lafahaday weliba tacbaan ah iyo da'daada halkan ay joogta ayaad maanta waxaa samaynaysaa waaside rag yar xataa isu turayaan markaasuu yidhi tilka acdaaun xafidnaaha fi اsiqar faxafidaha allahu fi اlkibar xibnahan ad arkaysaan markaan markaan da' yareynay ayaan ilaalinay oon macaasida alla subxana watacala ka ilaalinay xumaan ka ilaalinay awaamirta alla ku fulinay wa caleyhi markaan weynaan rabbigaan noo xifdiyey marka inay jabto ama dhib soo gaara kama baqay saasuu leeyay marka waxaan kala jeedaa in xitaa raqaaga waxaa ka mid ah, dayarida ka mid dayaridan maanta nicmadan aan haysan oo mar dhowna dhammaanaysa mar dhow maanta waxaa is leedahay cirro kaama soo bixin weli weeyaan waa dayar tahay laakiin in yar muddo yar toban sano kadib haddii aad noosha khalaas waa istayseen marka waa fursad aad u fiican marka nicmadaas markaad ku jirta ilahay xasuus subxana wa tacaala yacrifku shidda waclam waxaad ogaataa anna maa akhطa'aka wixii ku gafo oon kugu dhicin lam yakun ma ahayn liyusiibaka inuu kugu dhaco ma ahan ma ahayn wixii ku gafo dhagax baa lagugu soo turay xabad baa lagugu soo turay daaqad baa laga daatay baabuur baa rogmay dhib kuma gaarin adiga wax iyaga laguma qorin ad inay kugu dhacaan abadan wa ana maa asaabaka wixii kugu dhacay ama xanuun ha noqdo amaba faqri ha noqdo amaba dhaawac ha noqdo ama dhibaato ha noqoto wixii kuga dhacayna lam yakun ma ahayn liyukhtiaka mid ku gafa ma ahayn weli kuma gafen abadan wax kuu qornaa kugu dhici laha waa laabud waclam waxaad ogaata ana nasra gargaarna waxaa la socda oo kulli faaqan maca asabri sabr haddii marba sabr la helo gargaarna waa imaanaya insha allah wa ana alfaraja faraj iyo fududayn iyo fayditaan qurba dadka laga faydana maca alkarbi haddii kurba ay timaado oo culays u yimaado waxaa daba socda oo la socda in muxuu ah faraj la helo faina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran culamaa lua siduu ugu ka soo naqlina alimaam anawowi caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay ilahi wuxuu yii subxana wa tacala faina maca alcusri waa mucaraf alcusr yusran waa munakar ina maca alcusri waa mucaraf yusranna waa munakar macrifada haddii laba jeer la celiyey marka ida tacadadat aw kurirat almacrifatu maratayn fatuciidu hal hay bay faadaysaa hal shay faa'idaynaysaa laakiin nakiradii haddii laba jeer la soo mid walba gooni faina maca alcusri yusran ina maca alcusri kii hore ashandama ah, waa hadiye cusriga hore waxaa la jiray yusran marka lan yaqliba alcusrayni yusrun abadan xadiid oo daciif ah ayaa macnihiis ku soo arooray weyaan laakiin ahluluqa ay arrinta iyada ah qabaan weyaan marka haddii marba marka uu kurba aad aragto suga muxuu aha faraj insha allah caza wajal inta hadda aan joogin labadan sano culaysyada haddana soo wajahay alxamdullah waad garanaysaan oo weliba de la yidha hadihi mawlikati khalaas ummaddan waa u dhammaatay maantan alxamdulilah dabeeshaana martay nicma lagu jira sooma wahaakada culays kasta marka udayd baa marka la socda insha allah caza wajal wa ana maca alcusri yusran culays kastana fudayd baa la jira weyaan xadiidkan marka waa xadiid cadiimu lqadri jaliilihi aad muxuu ahaa u qadar weyn aad u culus ka sheekaynaa qofka inuu ilaahay subxana wa taala xifday khaasatan ragga daayarta ah nabiga sal allahu alayh waalihi wasalam odayaashii dardaarankan uma dardaarmin odayaashii looma dardaarmin abubakar walaa cumar walaa cumaan wiilkaas yar oo nabiga la socday oo laga yaaba inuusan qaangaarin ayaa la yidhi yaa hulaam inii ucalimuka limatin ixfad illaaha yaxfadka marka arrinta ayadaa latiif waxaa ku jirta dhallinyarada in loo baahan ya inay alla xifdiyaan subxana wa tacaala si ay ugu guulaystaan nicmo badan sabcatun yudiluhum allah fii dilihi yowma laa dilla ilaa diluh waxaa ka mid ah washaabun nasha'a fii cibaadati illah casa wajal marka koley xadiidka wakaa xadiidka labaatanaad alxadiid alcishruun can abi mascuudin waxaa laga can abi mascuudin cuqbata bni camr alansaariy albadriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam ina mima adraka الnaas min kalaami الnubuwati اlأulى ida lam tastaxyi fasnac ma shiئt rawahu اlbukhaariy can abi mascuudin waxaa laga wariyey cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi cuqba qaala rasuulu llah rasuulka al wuxuu yidhi sal allahu alayhi waalih wasalam ina mima adraka annaasu dadka waxa ay soo gaareen waxaa ka mid ah oo min kalaami nubuwati nabinimadii hadalkeedii ka mid ah aluulaa ee horeysay idaa lam tastaxi haddaadan xishoonaynin fasnac waxaad samaysaa maa hita wax alla wixii aad doonto samay weeyaan rawaahu lbukhaariyu imaam bukhaari ee xadiidkaana wariyey xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa xayaad wuxuu ka sheekaynayaa hadal laga soo guuriyey ambiyadii hore laga soo guuriyey wuxuu ka sheekaynayaa qofka hadduusan alla subxaana wa tacaala ka xishoonin boosku istaagayo ka sheekaynaya marka ina mima adraka الnaasu eh, gabdhaha jazaakuna اllahu khayran codka u kaadiya hoosu usoo degay marka codka gabdhaha codka u kaadiya jazakum اllah khayran hoosu usoo degay codka marka hala joojiye ama hala gaabiyo marka ambiyadii hore waxyaabaha laga soo gaaray waxaa ka mid ah nubuwadaas marka lababa waa noqon kartaa waa ambiyadii hore o dhan hadalladii ambiyada laga soo naqliyey oo kadibna ummaddan soo gaartay waxaa ka mid ah waa noqon kartaa waxaa ka mid ah ayadna noqon karta ina mima adraka annaasu min kalaami اnubuwati اlulaa nubowada nabigeena sala allahu alayh waalih wasalam hadal laga soo gaaray oo laga soo guuriyey waxaa ka mid ah waa noqon kartaa laakiin asalka sida in badan mufasiriinta xadiidka amaba shaarixiinta ay leeyihiin waa caam waa wax ummadda nabi maxamed ka horey sal allahu aleh ali waslm nabiyaasha hore waxyaaba laga soo guuriyey oo ummaddan soo gaaray waxyaabaha ayagana waa badan yihiin laa shaka israa'iiliyaadka ka mid ah waxaa ka mid wax badan oo qur-aankeenna ku jira oo nabiyaasha laga soo naqliyey waxaa ka mid a abuna ibraahim calayhi asalaam markuu nabigeena la kulmay sal allahu aleh ali wasalam inuu u sheegay tallaalka lagu tallaalo jannada subxana allahi wabixamdihi subxaan allahi alcaiim waa wax laga soo naqliyey ambiyadii hore marka ina mima adraka annaas dadka waxa ay soo gaareen waxaa ka mid ah innadaas waxaa weeyaan khabarkeeda innadaas khabarkeeda waa muqadam mima adraka annaas waxaa weeyaan isimkeedana muxuu noqonayaa ina mima adraka annaas hmm aw ahlu naxw waxaan rabaa khabarkii waa noo hormaray isimkaan u baahana marka ismu ina ina mima adraka annaasu min kalaami اnubuwati اluulaa ida lam tastaxyi fasnac maa shita weyaan marka ma garat saas weyaan ida lam tastaxyi fasnac maa shita waxaa weyaan waa isimkii ina oo muahar waana jumla marka ambiyada marka waxaa laga soo gaaray qofka hadduusan xishoonayn in wax raba uu samaynayo wax alla wuxuu raba saxuu dhiganta hadda idaa lam tastaci faastasnac maa shita amraya sida lagu siina sida adoo amar lagu siina oo kale oo leeyahay hadaadan xishoyn wax arab samay tahdiid baa ku jira waadna garanaysaanoo in badan oo xishood ka tagtay ummaddan oo waxyaabaha hadda aad aan u habboonayn la imaanayaan maxaa ku dhacay xishoodkii khasladaas ayaa ka maqan alxayaau laa yati ilaa bikhayr xishood sidiisan khayr unba la imaada marka xishoodka inuu shay adag yahay wlxayaau min aliimaan iimaanka inuu ka mid yahay nabigeena sheegay sal allahu aleh ali wasalam arrinta yada marka arrin ummadeenna khaas ku ah maaha ummadihii hore wax caamu ay ahayd gabadhii fajaaat ixdaahumaa tamshi cala istixyaa nabi muuse markay u imaanaysa gabadhii ina shucayb markay u timid iyadoo aad u xishoonaysa ina abii layadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana aad bay u xishoonaysa marka xishoodka qofka haddii laga waaya khala diinlaan baa ku dhacaysa macaasi kasta qofkuu la imaana markuu la imaanaana xishooddarri umbaa haysa ama siri ha u sameeyo oo si gooniha u sameeyo ama calaniyatan si muuqata u sameeya hadduu siri u samayna yuusan ka xishoonayn mataqaanaa rabbiga abuurta subxana wa tacaala faaqid alxayaa ladaa rabbihi qof aan rabbi ka xishoonin weeyaan haddii aad si bannaanka uku samaynaana faaqid alxayaa min khalqihi khalqiga alla ayuu markaa xishoodkii ka xishoona ka dhammaaday marka qofka hadduu marba xumaan la imaado ama ha noqoto mid qarsoon ama mid muuqato ha noqdee waxaa weyaan waa qof xishood markuu arin tahdiid iyo goodi ayaa ku sugan weyan xadiidka macno kalena waa loo sheegaa laakiin kaasaan kaga marmaya alxadiiu alxaadi walcishruun xadiid kow iyo labaatanaad can abi camrin wa abi camrata sufyaana bni cabdillaahi radia allahu tacala canhu qaal qultu ya rasuula allah qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axada hayrak qaal qul aamantu biاllahi uma istaqim rawaahu muslim can abi camrin camr abihi waxaa laga wariyey wa qiila waxaa layidhi abi camrata abi camra ninkaas waxaa laisku khilaafay wiilkiisa abi camra la yidhaahda ayay kunyadiis tahay oo wiil baa u weynaa abi camra abi camr baa la jiray amaba maya ee gabar baa u weynaada waxaa la jiray camrata marka camro aabbaheed ama camr abihi labadaas ayaa laisku khilaafay arrintan waxay kuu sheegaysaa raggii ruwaadda ahaa oo ka wariyey axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam dadaalka ay samayn jireen iyo sidii ay u dadaali jireen xitaa hadduu shaki galo waxay isbarbar dhigi jireen oy keeni jireen labadii lafda iyo labada eray oo ku shakiyeen ay meesha keeni jireen intaana waa taxari iyo dadaal xitaa xadiid maa kan abi camrata abi camr xadiid maaha xadiidka ma aha matnigiisa waxaa wey waa sanadkii sufyaana bni cabdillah magaciina waa la sheegi doonaa magaciina waa la sheegi doonaa mararka qaar waxaa laga yaabaa in qofka uu isweydiiyo abi camrata iyo abi camr iyo abi muxamed iyo abi cali iyo abi yuusuf iyo abulcabaas iyo maxaa macnahaas loo dabadhiga waxaa dhici karta litamyiiz sufyaan ibni cabdilaahi waxaa laga yaaba inay toban sufyaan ibni cabdillahi jiraan haddii ay jiraan marka mid waxaa loo yaqaana abi camrata midna abu yuusuf midna abulcabaas midna abu caliy midna abu cabdilaahi wahaakada saasaa lagu kala saaraya litafriiq bayna alasaami almuttafiqa ayaa ka mid fawaaidda kunyada loo keeno iyo alqaabta loo keeno an abi camrata waxaa laga wariyey can abi camrin waxaa laga wariyey waqiila waxa la yidhi abi camrata sufyaana bni cabdillahi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi sufyaan qultu waxaan dhaha ya rasuullah rasuulka allow qul lii waxaad ii sheegtaa ood ii dhahdaa fi lislaami islaamnimada dhexdeeda qowlan eray ama hadal laa as'alu aanan weydiinaynin canhu hadalka isaga ah axadan qof oo hayraka adi kaasoo haray ka haray aan weydiinaynin qaala nabigeen wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam bikulli basaata qul waxaad tidhahdaa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey uma istaqim kadibna toosnow rawaahu muslim baa wariyey xadiidkan waa xadiid aad u weyn aayaad badan oo qur-aankeenna ka mid ahna la macna ah tusinaaya jaamicun min jawaamici kalimi kalimi aqwaalihi sala allahu alayh waali wasalam nabiga aqwaashiisa jaamica ahayd ayuu ka mid yahay jawaamic alkalimka la siiyey utiitu jawaamic alkalim ayaa la siiyey ti uu lahay ayuu ka mid yahay waxaa la macno ah qowluhu tabaaraka wa fastaqim kama umirt sidii laguu faray u toosnow shayabatnii hudun wa marka waxaa ka mid ah ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu wuxuu la macnayaho intaba kasii cajaaib badan camalka saalixa wuxuu leeyahay laba hari labada hari alikhlaasu wاlmutaabaca alikhlaasu waa aamantu biاllah mutaabacadna fastaqim lidalika asheekh saalix alcuthaymiin caleyh raxmat اllah markuu sharxaya xadiidkan latiifo aad u fiican buu soo arooriyey oo wuxuu leeyahay dadka diinta bartay oo weliba diinta marka barteenna ku camal falaan waxaa loo yaqaanaa multazim saasaa loo yaqaana hadda hadii aad dalalka carabtu tagto ama hadda ragga wadaadada oho muxuu ahaa hebel waa multasim ayaa la dhahaa saasuu leeyahy laakiin macnahaas macno kitaab ku aroorina ma aha macno sunno ku aroorina ma aha laakiin sida saxda waa in la yidhaahdo waa mustaqiim hebel waa mustaqiim multasim muxuu yahay waa nin diintii ku dhegan sunnadii ay ka muuqata ilaahay subxana wa tacala sida ay ahayd u caabuda saas ayaa multasimka ay ula jeedaan ayaga waa qof toosan laakiin macnaha isaga waxaa ka haboon ayuu leeyahay in la yidhahdo qofka bedelka adihlada mustaqiim annaga waxaan dhahna waa wadaad waa berigi wadaadnimada la bilaqista oo laisku darsamay sida dhabta ah macnahaas wadaadka dhib badan bay keentay annaga waad ogsoontihin wadaad waxaa loo yaqaanay man yacrifu diin allahi caza wajal soo saama wadaad hadda laakiin mustalaxan dambe oo labaatankan sano waa la soo dhaafay wadaad waxaa loo yaqaanaa qofkii gerlah uu macwista ama sarwaalka ama khamiiska yarogaabiyo salawaadka jamaacada ku tukada walow khamiis xirto walow diintii yuusan aqoon ulahaanayn soo soo maaha macno sax maa marka sax maa macnahaas waa biliqays la biliqaystay macnihii wadaadka ama macnihii marka arrinta ayda sax maaha lidaalika waxaa laga yaaba dadka caamada ah markay arkaan qofka noocaas inay ku dagsoomaana laga yaaba sax qofka isaga waa jidkii la rabay yuu maray laa shaka waa yuhna caleyhi waa lagu ammaanaya weliba laakiin macnaha isaga asaga wadaad ma laha hebel waa wadaad maya taas maaha wadaad waxaa waya waa ninka diinta alla xambaarsan yaqaano sheekha ah kuna camalfala ninkaasa wadaad marka qolyaha carabtana multazim ayay dhahaan multazim ay dhahaan kuwaasaa naga rongo multazim macnaheeda waa qof isku yaraa aadamwa qof isku yaraa aadamwa ee ma dhahan xitaa caalim ma dhahan qofku dalka dalalkaas hadda khaliijka oo kale qofku waxaa lagu leeya waa aalib cilmin waa arday culammadan hadda noogu weyn oo hadda waddanka wax ka dhigta oo la yaqaano caamka ah wixii aananba raggaa weyna muftiyiinta aan ahayn aalib cilmi alla macnahaasay leeyihin waa aalib cilmi qof xirow ah xirow saasaa la yihahdaa ama dictor noqo ama sheekh masjid wax ka ahri noqo ama fulaan noqo raggan hadda caadiga ahoo culammada ah oo annaga culamada u naqaano ayaga waxay dhahan aalib cilmi laa shaka culamo way yihiin laakiin culamadii amaratibba caalimka marka iyaga waxay ku ilaaqaan oy dusha ka saaraan ragga aadka cululus dadka aadka aqoonta fiican u leh ragga hadda waddankeenna laga yaqaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel dad kooban oo kale ay culamo ku magacaabayaan laakiin dalabat cilmiga oo muxuu ahaa dabaqada dhexda ah dalabat cilmi u yaqaanaan marka macaanidaas waa macno fiican oo tusinaysa eh, qiimeyn la qiimeyna cilmiga iyo booska u jooga laakiin haddii la yidhaha wadaad oo un dhinac laga maro wax alla wixii meesha jooga waa wadaad baasha waa isku darsamaysaa marka marka aan kala reebanno baasha aan darajaada samaysana nacam alxadiid aلثani والcishruun xadiidka labaatan iyo koobaad can abi cabdillahi waxaa laga wari jaabir bn cabdillahi اlanصariy radia allahu canhuma ana rajula nin baa sa'ala wuxuu can abi cabdillahi jaabir bn cabdillahi اlansariy radia allahu canhuma ana rajula sa'la الnabiya salى اllahu alayh walih waslm faqaal ara'ayta ida صalaytu اlmaktubaat وsمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد adkhulu اljanna qaala nacam rawaahu muslim wamacnaa xaramtu alxaraam ijtanabtuhu wamacnaa axlaltu alxalaal facaltuhu muctaqida xilahu alxadii aani walashrun xadiidka labaatan iyo labaatan iyo labaad can abi cabdilahi cabdilahi abis waxaa laga wariyey jaabir bn cabdilahi alansaariy radia allahu tacala canhuma jaabir wax badan baa lagu yaqaana meelaha uu caamka ka yahay waxaa ka mid ah inuu yahay min almuktiriin ragga axaadiista nabigeena sal allahu aleh ali wasalam in badan noo soo naqliyey oo dhaxalkaan aan had haysano noo keenoo ka mid yahay tan koobaad tan labaad sifatu xajati rasuuli illaahi sala allahu aleh alih wasalam xajku nabigiisa uu xajiyey nin kaga hayl dheer oo intuu kaga warramay kaga warramay oo xadiidkaa soo naqliyey wuu yaryahay tan labaad weeyaan tan saddexaad manqaba cajiib ayuu leeyahay radia allahu tacala canhu arda manqabadaas waxay ahayd nabigeena sala allahu aleyh waalihi wasalam markuu uxud dagaalkii la galay oo eh, cabdilaahi ibnu xaraam aabihiis lagu dilay uxud cabdullahi ibnu xaraamna sida loo dilay si yaro dhib badnay ahaydoo saxaabada nabigeena ala slam dileen iyagii ayaa u malay inuu gaal yahay nin odayna uu ahaa sidii ay ku dileen abi abi isagoo halkaa taagana muxua kawala gesa arrinta ayada aad baa udhintay jaabir nabigana inuu diyadiis bixiyey ayuu go-aan qaatay kadibna diyadiis wuxuu ku sadaqaystay muslimiinta ku sadaqaystay taas min qabo weyn ay ahayd runtii radi allahu tacala anu arda tan labaad oo nafs alxaajad ka dhacday wiil yar dhallinyaro ahaa isagoo marka yara cataraysan oo isku yara hagaagan ayaad nabigaan cala isalatu salaam arkay markaasa wuxuu yidhi jaabirow ma waxbadsaan dhahda ma ma guursato macnaheeda markaasaa wuxuu yidhi nacam markaasaa maxaad guursta uu sheegay islaan garoob ahaan guursaday markaas wuxuu nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay ali waslm waxaad gabar yar u guursan weydi gabadhaas oo bikra ah bikaaro ah ragga dee muxuu ad ah baabkaas marka la gala ha is ee cashirka laga carara halaa bikran waxaad gabar yar u guursan weyse tulaacibuka wa tulaacibuha adla ciyaarto kulala ciyaarto wa tudaacibuka tudaacibuha aad fara ciyaartaan kaftantaan mxuu ah haakada markaasaa nabigu wuxuu sheegay sal allahu alay ali wasalam inuu xikmad weyn darteed u guursan waay raaxadiisii iyo boodboodkiisi iyo xag u dhigay islaantaan weyn hooyadii ku dhow wuxuu guursaday wuxuu yidhi nabi allo aabahe waa u dhintay wuxuuna ka tagay ilaa sagaal gabdhood gabdhaha iyaga marka gabar iyaga foodlay la daa inaan u keeno kadibna ay isjiidaan ayaan ka baay sidaa darteed islaam weynoo marka fahmi karta oo u shallaysa oo waxaa weyaan eh, dharka u hagaajisa oo isku adisa hooy u noqotaan keenay nabiga aad buu u aray sal allahu aleh waalihi wasalam arrintiina ugu ducooyey waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah marka oo ayadna daba taalla nafs alqisa nabigeena sal allahu aleh waalihi wasalam markuu muxuu ahaa qazat alaxzaab ama khandaq ay dhacday oo id jaaukum min fawqikum min asfala minkum ay zaaqat alabsaar wabalagat quluub xanaajir watadunuuna billahi unuun xaalad khatar ay gaartay o dhan walba toban kun oo ciidan ah magaalada madiina sa waxaa weyaan herareysay xaaladdii khatar bay noqotay baahi iyo qabow iyo waxaa weyaan cabsi iyo yaraan iyo kabala'aan iyo dharla'aan iyo dhib badan baa jiray madiinana qabowgeeda qabow la mid ah in la arko aad u adag oo haddii aad gacmaha xataa glofs gashato ood qufaaseyn waxaan ay dhahaan aad dhar adag xerato afka duubata wax walba samaysa dhinacyahaas ka maris waxyaabaha wax kulleeya waxba kuma taraya waqtiga qaboog markuu yimaado oo weliba guri aad ku jirta ood aad baqaysaa inaad nafta ka dhacdo waqtigaasoo kalea la joogay ayaam albard washitaa kadibna baahina aad bay u taale nabigana sal allahu alay ali waslm daahara bayna alaai axjaar saddex dhagax caloosha u saartay gaajo darteed inuu dhabarka soo dhaco ka baqaya sala allahu alayh waalihi wasalam marka arrintii u arkay jaabir kadibna wuxuu sameeyey islaantii u tagay arrintii u sheegay waxay tihi marka waxaad samaynaysaa waxar yaroo boodjooga oo aad u weyneen iyo hal kiiloo kale ama hal saac ama suus waxaad tidhahdaba oo waxaa weeyaan eh, raashiina ayaa meesha yeellay oo qamadi ah kadibna tiyay shiiday neefkii rayna waa la bireeyey waxay tihi nabiga dhowr qof saddex meelaha u yeel hana igu fadaaxayn ummaddii nabiga sal allahu alayh waali wasalam marka arrinta la gaadhsiiyey u dhawaaqo wuxuu yidhi yaa ayuha annaas ina jaabira sanca lakum suran fahlumuu jaabir wuxuu idiin sameeyey martiqaadi halla soo bax wadaad xagaa jooga waxaa la jiray xaab lagama qabto bis injir lagama qabto khatar lagu jira marka yada xaalad culus waa nabi moxamed sal allah alay wali waslm ayaa caloosha waxay u saaran saddex dhagax marka inuu intuu keligiis taga halkaas ku cuntay millata inuu nabiga yeela sal allah alay wali slm raggiisana ay saa yihiin ka yaabin kala kadibna jaabir raggii hor qabtay ummaddii waa la qulqulay kun iyo afar boqol taqriban ay la ekaayeen raggi meesha goobta ayda joog bas waa la qulqulay meeshiyaa mxuu ahaa lagu wada shumay jaabirna hor orday marka dardaarankiina waa ka baqayaa moogta islaanta markay aragtay waa afkayd subxaan allah markay ku qaylaysa wuxuu yidhi nabiga waan u sheegay bas waxay tihi haddaad nabiga u sheegtay arrinta dhib ma laha sidii darteed marka muxuu ahaa nabiga sal allau alayh wasalam ilaahay buu baryey uu ku tufay hilibkii iyo macal khubsigii kadibna gabdho badan baa loo yeeray kun iyo afartan boqoloo qof nin walba wuxuu ka dhagay khubsi amaba rooti waxaa tidhahdaba iyo canjeero iyo wuxuu ka dharkay hilib iyo maraquu ka dharkay marka jaabir waa ninkaas radia allahu tacala canhu arda can eh, abi cabdillahi jaabir bn cabdillahi alansaari radi allahu canhuma ana rajula nin baa sa'ala wuxuu weydiiyey annabiya nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam nabiga ayaa ayuu weydiiyey oo faqaala wuxuu yidhi ara'ayta nabi allow bal ka warran idaa sallaytu lmaktuubaat salaadaha faradka haddii aan tukada oo wasumtu ramadaana bisha ramadaanna aan sooma oo axlaltu an alaalaysto alalaala xalaasha an xalaalaysto oo waxaramtu aan xaraam ka dhigo alxaraama xaraamtana aan xaraam ka dhigo oon xaraam yeelo oo walam adid calaa daalika aanan ku biirinin oon ku kordhinin calaa daalika arrinka asagaana shay-an waxna aan ku kordhinin aadkhulu ljannata jannada alla ma gelayaa qaala nabigeen wuxuu yidhi sal allahu alayh waali wasalam nacam ha jannada alle waad gelaysaa rawaahu muslim alimaam anawowi ayaa marka fasiray wuxuu leey wa macnaa xaramtu alxaraama xaraamta aan xarimo maxaa loola jeedaa ijtanabtuhu xaramtaan ka fogaad wa macnaa axlaltu xalaalana facaltuhu inaan xalaashi aan sameeyo oo la imaado muctaqidan anoo ictiqaadsan xillahu inay muxuu ahay xalaalta anoo ictiqaadsan saas ayuu ku fasiray xadiidkan wuxuu ka sheekaynaya nabigeena sal allahu alayh waalihi wasalam nin weydiiyey nabigeena weydiinaya calayh slat slaam haddii aan salaadii faradkeed la imaado shan salaadood soomkii faradkaa inaan la imaado oon xaaraanna ka fogaado xalaalna aan muxuu aha isticmaalo janno alla ma ku gelaya nabigeena sal slm qowlan waaxidan wuxuu yidhi haddii aad inta ayadoo samayso janno waad gelaysaa janno waad gelaysaa waxaa la mid ah haddii qofka la yidhaahdo zawajtuka fulaanuha bint fulaan kada kada kada aqabilta nikaaxaha uu yidhahda qabiltu hataas dul fariista intaas dulla fariista yasixu laba yasix yasix marka taasay la mid tahay marka nabi allow haddii intaas aan samey jannada ma gelaya nacam waan geli waad geli laakiin culammada wax nikaaxay waxay sameeyaan qofkii si ay ugu ta'kiidiyaan wixii aad soo akhriya alla lahaa wixii aad soo akhriya wixii ayaa soo akhriyaa oo waxaa waa kadaa wixii maharki wixii sheegaya kadibna qabiiltu waa u dambaynaysaa laakiin haddii tii inta laga taga intuu intii la sheego kadibna qabiilta nikaaxaha uu qabiiltu yihahdo khalaas baabkaas wuu toosay marka taasuu nabig ala sla slam laba ishkaal baa marka imaanaysa ishkaal koobaad nabigeena sal allahu alayh waali wasalam zake muusan sheegin ninkii zake muusan sheegin nabigana muxuu aha shardi kama dhigin tan labaadna xad lama sheegin arkaan islamki wa tan koobaad xajka waxaa dhici karta inuu marka ayada aan la farad yeelin inaan la farad yeelin baa dhici karta bishii sanadka sagaalaad ama tobanaada la farad yeelin zakadana waxaa weeyaan qofka waxaramtu alxaraam qofka markuu muxuu ahaa wax xaaraan ka dhigo zakada in laga tago waa xaramtu alxaraam ay soo gelaysa ay leeyihiin taas waa qodobka koobaad qodobka labaad tafsiirka xadiidka alimaam anawowi wuxuu ku fasiray in qofka uu xalaasha sameeyo isaga oo muxuu ictiqaadsan inay xalaalta laakiin macnahaas waxaa ka guda weyn sida muxaqiqiin badan ay sheegayaan qofka inuu xaaraan oo dhan xaaraan waa u yihahdo xalaal oo dhanna waa xalaal u yihahdo ictiqaadkaas qofka ayaa asaas ah laleey inaad adiga samayso ha dambayso ood wanaaggii iyo xalaasha laguu ogolaaday aad imaado waa baab dambe xaaraamtii inaad ka fogaato waa baab dambe laakiin waxaa ka horreeya labadaba inaad ictiqaadiso ana alxaraama xaraam wa ana alxalaala xalaal ictiqaadkaas ka horreeya haddii xataa xaaraamtii aad ka fogaato laakiin aadan caqiidaysnayn xaaraamta inay xaraam tahay islaamnimada xaggee maraysaa ma soconaysa xalaasha haddii aad la imaanaysa oodna aaminsantah inay xalaal lahayn ilahayna u balay subxana wa tacaala waaxala allahu lbayca waxarama ariba gacmitaag ma jirto qofkii bixi raba waa masmuux weeyaan insha allah qofkii masquul u baahdo qofkii u baahdo muxuu ahaa weyse u baahdo istidaan ma jira fasal ma joogna laakiin waa jasakum khayra nacam marka macnaheeda noocaas weeyaan marka ictiqaadkaas guud ahaareed ayaa ka guda weynay leeyihiin muxaqiinta raximahum allah jamiica alxadiid الثالث والعشhruun xadiidka labaatan iyo saddexaad can abi maliki alxariث ibni caasim alashcariy radi allahu canhu qaal qala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm aلطuhuuru shaطr اliiman walxamdu lilah tamlأ اlmiisan wsubxaana allah walxamdu lilah tamla'aani aw tamla'u ma bayna الsamaءi wاlأrض wالصalaaةu nuur wالsadaqaةu burhaan wالصbr ضiyaaء wاlqur'an xujaة laka وcalayk kul الnaasi yaqduu fabaa'icu nafsa famuctiquha aw muubiquha rawaahu muslim xadiidka labaatan iyo saddexaad can abi maalikin maalik abiih waxaa laga wariyey alxaarif ibnu caasimin ahaa radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abi maalik qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi alطuhuuru ahaara qaadashada sharu liimaani iimaanka nuskiisa weeyaan walxamdu lilah alxamdu lilaahi ereygaas ilaahaybaa mahadla ahna tamlau lmiisaana miisaanka ayay xasanaadka ayay buuxinaysaa wa subxaana allaahi i walxamdu lilah subxaana allah ilaahay baa xumaanoo dhan ka nasahan iyo alxamdu lilah ilaahay baa mahadoo dhan iska tamla-aani labadaas oo laisku daray waxay buuxiyaan waxay buuxinayaan aw tamla-u waxay buuxinaysaa maa bayna asamaai walard arada iyo samada inta udheayso inta nagu aadan maaha arada iyo samadoo dhan inta udheaysa buuinaysaa wsalaatu salaadana nuurun waa iftiin aad u weyn wasadaqat sadaqadana burhaanan waa daliil iyo xujo aad u weyn wasabru iftiinka wasabru sabarkana diyaaun waa iftiin weyn oona kulayl wato kulayl uu la socdo wlqur'aanu qur'aankana xujatun laka adi ayuu kuu yahay doode aduu kuu doodaya xujatun xuj ayuu kuu yahay aduu kuu doodaya aduu loo kuu yahay xujatun laka adiga ayuu kuu yahay xuj iyo doodo ayuu kuu yahay aw calayka ama adiga ayuu kugu muxuu ahaa markhaati furaya adiga ayuu ku eedaynayaa kullu nnaasi dadka dhammaantoodna yaqduu way ka lahayaan nin walbuu ka lahaya kul naas yaqdu wuu kalahayaa fabaa'icu nafsahu nin walba naftiisuu iibgeynayaa famuctiquhaa mid naar ka xureeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka iibiyo aw muubiquhaa mid halaaga oo ka iibiya ibliis alaciin labadaas qaybood ayay dadku kala baxayaan ayuu nabigeen sal allahu aleh ali waslm rawaahu muslimun xadiidkan imaam muslim ayaa wariyey waad arkaysaan alimaam anawowi caleyh raxmat ullah weli shardigiisii ayuu ku taagan yahay baabkii uu noo ballan qaado in in badan oo axaadiista ka mid ah bukhaari muslim ay soo saaraan baabkii sidii ayuu ugu taagan yahay raximah llahu raxmatan waasica wa askanahu lfirdows alcla marka masaa'il baa ku jirta meeshaan masalada koobaad nabigeena sal allahu aleyh waslm wuxuu leeyahay sal allahu aleyh ali waslm wuxuu leeyahy auhuuru aلطahuur maaha aلطuhuuru طahuurka waxaa weeyaan waa biyihii lagu weysaysanay almaa almutaharu bihi ama turaabti marka la godo la yidhahdana uhuurna waa camaliyadii waa shaqadii weyse qaadashadii waa ahaaro qaadashadii dahuurtii marka waa iimaankii nuskiis iimaanka nuskiis laba macno ayaa ugu raajacsan macaanida lagu sheegay macnaha koobaad waxaa weeyaan waa sida caadiga ah in iimaanka loola jeedo salaad oo adahuuru weyse qaadashada shatru liimaani salaada nuskeeda weeyaan ama jus ama gobol ka mid a ah weyaan macnahaas uu yahay waa macno yara hoosee laakiin macnaha ka weyn oo labaad wuxuu yahay alطahuuru isnadiifinta sharu اliimaani iimaanka nuskiis ama qeyb ka mid a ah weeyaan isnadaafinta marka iyada ah waa tawxiidkii waa shirkigii oo la magugufeeyo la tuuro taas iyada ah ayaa marka ayaa waxaa weeyaan in badan oo muxaqiqiinta ay sheegayaan nabigeena sal allahu alayh waalih wasalam amar ayaa lagu siiyey ya ayuha almuzamilu ya ayuha almudairu qum faandir wahiyaabaka faahir warujza fahjur wahaakada marka labadaas macno ayaa lagu sheegaa waalcilmu cinda allahi kan raajix tan labaad dikriga alla manziladii booska u jooga waad garanaysaan culayska uu leeyahay in aad alxamdu lilah intaad tirahda kadibna miisaankii lagu buuxiyo subxaan allahi walxamdu llah laisku daranaya kadibna ay samadii arada indhexayso xasanadii ajiro ay ku jamciyaan eh, ayadna wax fudud ma aha tan saddexaad salaadii waa nuur yowma yaquulu lmunaafiquuna wlmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuuran aayaddaas aayad ka murugo badan runtii qofka oo ugu murugo badan qofka nuur aanan helin oon adduunka nuur ku qaadin lama arko jannadii waatan naartin waatan dadkii muminiinta ahaa oo muslimiinta ahaa nuur baad ilahay siinaya subxana wa tacaala salaadii u nuuraysa amaakin wuduu wasujuud walcibaada kullaha ay nuur nuur ziyaada la siinaya kuwaanna waxaa waa dam kadibna waa laga tegi qof dee gurguuranaya qof socdo xagga laga aadi oo dhawaaqaya marka unduruuna naqtabis min nuurikum war dib noo soo yara eega nuurkiinna iyo iftiinkiinna waxun aan ku aragnay halkaasay ka dhawaaqaya waa murug aad weyn xaqiiqatan laba qof isku qurax ahaa isku da ahaa isku mxuu caqli ahaa qofna uu muxuu ahaa mugdi dhexhaba iyo qofna muxuu nicmo iska tallaabayna mararka qaar laga yaaba inuu duulo waa nicmo weyn runtii marka waana murug dhan marka laga fiiriyo marka salaadana waa nuur weliba salaadan laga hadlaa faradka waa la soo sheegay waa nawaafil sunan sunooyinka badan qiyaamuleylka salaat lawaabiin duxaaga salawaadka rawaatibta oo dubra salawaat wa ka umaa ilaa dalik salawaadkaas weeyaan asunan almulaqa nabigana sal alla alay ali slm markuu safarka ku jira waad garanaysaan sunan iska xitaa raaxilada u ay ku sunaysan jire alayh salat slam nuurkaasaa la raadinaya marka marka taana iyadana waa muhiim sadaqadana waa daliil qofka inuu xoolihiisa bixiyo waa dhibaysa watuxibuuna almaala xuban jaman markuu hal milyan qof uu bixina ama uu yidhaha masjidka ma dhisaya daliil waxay uti inuu imaan lay shaki ma laha waa daliil iyo burhaan caddaynaa inuu qofkaas mumin yahay sabarkana waa iftiin iftiinka marka istiin caadi maaha waa iftiin uu ku jira kulayl lanna sabarka waxaa maxaa lagu sabri sabar ma imaanaya min faraaq meel cidla miyuu sabar ka imaanaya maya sabarka waa in xoogaa culays u jira waa in dhibaato a jirta marka sabarkana waxaa weeyaan kulayl baa la jira waa iftiinka uu kulaylka yusaaxibuhu tusaaxibuhu xaraara ee qur-aankana xujatun laka wa calayka qur-aanka waa la xambaaray bifadli illah caza wajal dad badan baa xambaarsan ilahay baan ku mahadinaa muddo yar oo lasoo dhaafi ka hore qur-aanka waxaa la dhihi jiray qole fulaan ayaa qur-aanka u fiican oo gobolladaas hadda baydhabo iyo aagaarkaasa ah, qur-aanka aad ugu ficnaan jireen raaxan weyn ha loo doonto qur-anka la dhihi jiray soo saxme haddana maanta waxaa weeyaan alxamdulilah waa qolo walba qur-aankii waa maxaa waa yaqaanaan ilahay baa noo faafiyey weliba iyaga tajwiidka aad ashuguma ahayn adaagiis iyo awliis hadda waa lagu toosay cod wanaagsan wahaakada nicam laakiin su-aasha isweydiinta u bahan waxay tahay hal yakuun lana xuja aw calayna su-aashaasa in marka aris weydiin hadda meel baan gaarna alxamdulillah qur-anka waa la xifdiyey ilaahay baa ku mahad subxana wa tacala juhdi badan baa lagu bixinaa boqolaal madaarisaan leenahay laakiin in laisweydiiye weyaan hal yakuunu xujatan lana aw calayna intaas bas su-aashaas marka waa ina qof walba oo qur-aanka ilahay wax ka yaqaana u isweydiiye war qur-aankan adiga ad akrinaysa oo ummaddii ay kugu baratay oo ama adiga aad naftaadaba taqaano muxuu xuju ku noqon doonaa adugu muxuu ahaa ku difaaci doonaa mise adugu ku dacweyn doonaa labadaas shakina ma lahan qur-aanka msi meel saddexaad ma maraay wuxuu kugu dacweyn karaa waad garan kartaa inaadan ku camal falin inaad ilahay dartii ula jeedin inaadan macaanidiis baranin inaad dadka aadan barin inaad xaqiisa gudanin ayuu kugu dacweyn karaa maxaad muxuu ahay kugu noqon karaa muxuu ahay marka taana iyadana ikhwaani waa arrin muhiim ah naftana salaad walbaa la kalaha kalihitaankaas marka waa in marka ilaahay la iska iibay subxaana wa tacaala alxadiid araabic walcishruun الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا maa naqasa dalika min mulkii shaya ya cibaadii low ana awalakum waakhirakum wainsakum wajinakum qaamuu fii saciidin waaxidi fasa'aluunii faacطaytu kula waaxidin masalatah maa naqasa dalika mima cindii ila kamaa yanqusu lmikhyaطu ida udkhiya albaxr ya cibaadii inamaa hiya acmaalukum uxsiiha lakum uma uwafiikum iyaha faman wajada khayra falyaxmad illah wman wajada hayra dalika falaa yalumana ila nafsahu rawaahu muslim xadiidkan waa xadiidka afar iyo labaatanaad waana xadiid yaro dheer ha ahaado insha allah caza wajal sharxiis kuma dheeraan doonto macaanidiisna waa iska caddahay waa issaarina insha allah caza wajal laakiin hal shay ayaa u baahan in insha allah tacala aan ka ogaano ta ayada ah xadiidka waa xadiid qudsi ah annaga waxaa naqanaa qur-aan axaadiista nabigana waa naqanaa sal allahu alayh waalih wasalam waa macruuf laakiin waxaa saddexay alxadiid alqudsiya waa xadiid ilahi subxana wa tacala loo tiiriyo oo la yidhahda waa hadal all uu leeyahay waa xadii ilahi loo tiirina subana wa tacaala qur-aankana waa hadalka all subana wa taala marka waxaa muhiima in la ogaado marka farqiga udhexeeya alxadiis alqudsiya iyo qur-aanka aiyo kalaamka alla subxaana wa tacaala axaadiia qudsiga ah iyo aayadaha qur-aanka amaba mxuu ahaay qur-aanka kariimka ah waxay ku kala duwan yihiin qur-aanka lafdiga iyo macnahaba ilahay baa iskale subxana wa tacaala axaadiia qudsiga ahna sida raajixa ah macnaha ilahay baa iskale subxana wa tacala lakiin lafdiga waxaa iskalah nabigana sal allahu alayh alih wasalam tan labaad alaayaat alqur'aaniya ama qur-aanka kariimka ah waa ilaahay subxaana wa tacaala eh, kalaamkiisa mucjiza lafdigiisa mucjiza taxadaa bihi lbashar mucjizo weeyaan oo qof la imaan kar lama arka laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahira ama xadiisulqudsiga mucjiz ma ahaanin lafdi ahaan mucjizu ma ahaanin tan kale alfaadda qur-aanka waa lagu cibaadaystaa qofka hadda haddausan weligiis waxba ka aqoonin carabiga usan ka aqoonin oo qur-anka u akhri ajri ka dhan shaki ma laha laakiin alaxaadiid alqudsiya saas ma aha ilaa inay adkaar tahay mooyane adkaarta ayada alfaadeeda lagu muxuu ahaa mutacabadatu bialfaadiha adkaarta iyo ducawaadka ka sugan eh, nabigana sal alla alay waslm ama ha noqoto eh, isaga ha sheego amaba xadiid qudsiha ku taale iyadoo lagu cibaadaysana lakiin wixii ka soo haray oo xadiista caadiga a ah lagu cibaadaysta marka fawaariq noocaas oo badan ayaa u dhexeeya weeyaan axaadiisulqudsiga haddii kitaab lagu jamciyo qof muxuuaha junuba inuu qabto ishkaal ma laha sida raajixa ah. laakiin ama qof aan mutatahir ahayn laakiin qur-aanka kariimka maya lama qaban karo wahakada marka fawaariqdaas noocaas o dhexaysa inaan ogaano waa muhim qaar kale fawaariq kaleo ka badan waa la geliya lakiin inta ugu muhimsan waa inaas can abi darin alkhafaari radia allahu tacala canhu waxaa laga wariyey can inabiyi nabigeena sal allahu alayh waalih wasalam fii ma shay oo yarwii uu ka warina can rabbihi rabbigiisa caza wajal caza haalib ahaaye ama cize helye wajalla weynaaye annahu rabbigan qaala wuxuu yidhi yaa cibaadii addoommahaygiiyow innii aniga xaramtu waxaan xaaraan ka dhigay aulma ulmiga in laisku gardarooda calaa nafsii naftaydan muxuu ahay aan xaaraan kaga dhigay oo naftaydaan u diiday wajacaltu waxaan ka yeelay baynakum dhexdiinana muxaraman mid xaaraamaan ka dhigay ee falaa tadaalamuuha isdulminina aniga inaan wax dulmiyo naftayda wax dulmiso waanu diiday adinkan isilaaliya oo isdulminina yaa cibaadiya addoommahaygiiyow kullukum dhammaantihin daallan waad baadiyaa ilaa man hadaytuhu qofka aan hanuuniye mooyeen ee fastahduunii hanuuni weydiista ahdikum aan idin hanuuninayaa qof walba hidaaya u baahan yahay ihdina asiraata almustaqiim inaan u baahanno waxaa daliilo ah salaad kasta waxaan leenahay ihdina asiraata almustaqiim nacam waa ducada nacam ahdikum yaa cibaadii addoommahaygiiow kullukum dhammaantiin jaa'icun waad baahantihiin ilaa man acamtu qofka aan quudiya mooyane fastadcimuunii iga quudin dalba oo inaan idin quudiya iweydiista ucimkumaa idin quudinaya yaa cibaadii addoommahaygiiow kullukum dhammaantiin caarin waad qaawantihiin ilaa man kasawtu qof aan howiyey oo dhar anig siiye mooyane waad qaawantiin fastaksuuni iga howeyn dalba aksakum waa idin hoginayaa waxaa weya qofkas isagoo muxuu ahaa qaawan ayuu dhashaa dharkayaa kusii man actaaka allah caza wajal yaa cibaadii adoomahayga inaka idinka tukhtiuun waad gafaysaan bileyli habeenkii wanahaari maalinta wa ana anigana akfiru waxaan dhaafaa addunuuba dembiyaalka jamiican dhammaantood waan dhaafaa dembiyo dhan anaa dhaafa cid kaloo dembi dhaafi kartana ma arka aniga ayaa gacanta ku hay dembigaado dhan anaana dhaafi kara fastafiruunii dembi dhaaf ee weydiista akfir lakum a idiin dhaafayaan ilaahayo dembigayga kii weynaa io kiyara ii dhaaf hal mar lagaa toori waa nicma yaa cibaadii addoommahaygiyo inakum adinka lan tabluquu ma gaari kartaan durii dhibkayga ma gaari kartaan aniga rabbi ah subxaana wa tacaala dhibkayga ma gaari kartaan oo fatadaruunii aad idhibtaan ma gaari kartaan haddii aad isu timaadaan xataa dhammaantiin walan tabluguu mana gaari kartaan nafci inaad tartaanna wax taritaankaygana ma gaari kartaan oo fatanfacuna ad waay taarataan markaa suuragal maaha yaa cibaadiya addoommahaygiiyow low anna awalakum kiin idinkugu horreeyey iyo aakhirakum kiin idinkugu dambeeyey kii idinkugu horreeyey waa nabi aadam calayhi salaam iyo wa insakum kii u dambayna waa qofka qiyaamada kudullacays ee wa insakum insigiina iyo jinakum jinigiinna wa insakum insigiinna iyo wajinakum jinigiina kaanuu haddii ahaan lahayn calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin calaa atqaa qalbi rajulin nin ka cabsida badan calaa atqaa qalbi rajulin qalbiga ugu cabsi badan ninka iskala ah hadduu ay ahaan haddii ay ahaan lahayn oo waaxidin mid ah oo minkuma ninka idin ka mid ah haddii ay dhammaan wada ahaan lahaayeen inta saas haddii ay xaaladooda ku sifaysnaan lahayd maa zaada dalika ima biiriyeen arrinka asaga ah fii mulki kuma biiriyeen shay-an wax kuma tareen weeyaan haba yaraateen nacam macnaha ma ku celiyaa bal aad loo dhowro marka waxaa laga yaabaa in istisaarka uu yaro adkaado nacam low anna awalakum kin idinka ugu horreeyey iyo aakhirikum aakhirakum kin idinkugu dambeey iyo wainsakum insigiin wa jinnakum jinnigiin kaanuu haddii ay ahaan lahayn calaa adqaa qalbi rajulin qalbi cabsada kan ugu cabsi badan calaa adqaa qalbi rajulin nin qalbigiis kan ugu cabsi badan haddii ay ahaan lahaayeen oo ninka idinku man macnaha wuxuu yahay qofka qalbigiis ugu cabsi badan yahay ummadda nebi moxamed sal allahu aleh waalihi wasalam oo keliya oo ummaddan ka mid ah haddii ay dhammaan saas wada ahaan lahayn manhs macnaha waa noocaas calaa atqaa qalbi rajulin qalbi cabsada oo nin leeyahay kan ugu cabsi badan haddii ay qalbigooda wada ahaan lahaa qalbigaas oo nin leeyahay ninkaasoo adinka idin ka mid ah rajulin nin oo minkum adink idin ka mid ah haye maa zaada ma kordhiyeen dalika arrinka asaga fii milki boqortaydeed shay a shay yaa cibaadii addoommahaygiiyo low anna awalakum kin idinkugu horreeyey iyo wa aakhirakum kii ninkuugu dambeeyey iyo wa insakum insigiinni iyo wa jinnakum jinnigiinni kaanuu haddii ahaan lahayn calaa afjari qalbi rajulin nin qalbigiis kan ugu xumaan badan oo ugu dembiga badan oo waaxidin mid a ah, oo minkum adinka idinka mid ah maa naqasa ma nuqsaamiyeen oo kama yarayeen daalika arrinka asaga ah min mulkii boqortooyadayda dembigaas iyo muxua ah, xumaantaas iyo qalbi xuminaas shay-an waxbana kama tarayn weyan waxna kama tarayn yaa cibaadada addoommahaygiyow low anna awalakum kiin idinkii horeeyey iyo aakhirakum kiina idinkugu dambeeyey iyo wainsakum insigiina wajinakum jinnigiina qaamuu haddii ay istaagi lahayn fii saciidin banaan oo waaxidin bannaankaasoo keliya hal meel ay wada istaagi lahaayeen oo fa sa'aluunii kadibna ay weydiisan lahaayeen nin walba wax i oo fa ansiya kulla waaxidin mid la arko waaxidin mas'alata wuxuu weydiista ansiin lahaa maa naqasa daalika kama nuqsaamayeen mima cindii khazaaintayda wixii ku sugan iyo muxuu ahaa mulkigaygii boqortooydeyd wixaan gacanta ku haayay kama nuqsaamiyeen ilaa kamaa yanqus siduu u nusqaamiyo almikhyau cirbadka cirbadda mikhyadka waxaa la yihahdaa cirbadda khaasatanna wax lagu tala ayaa la yihahdaa calaa wasni mifcal weeyaan mikhyad waatan wax lagu tala idaa udkhila albaxr badda haddii la geliyo maxay ka soo qaadi kartaa muxuuha cirbaddaas haba sheeginba saasoo kale unbay mxua ka nustaami lahayd waxba kama tartan wayaan haddii dhammaan nin walba wuxuu weydiista aan siiyo oo nin uu weydiista adduun aakharo oo qof uu weydiista maal wuxuu kasoo dhici karo oo awlaad uu weydiisto oo muxuu ahaa wax walba uu weydiisto wixii madaxaad kasoo dhici karo bini aadan uu muxuu ahaa xataa ku taami karo kadibna aan siiyo boqortooyadaydu waxba kama nusqaamiseen wixii aan gacanta ku haayey oo khasaaintaydan waxba kama nusqaamiseen saasuu le rabbiga subxana wa tacaala yaa cibaadii addoommahaygiyo inamaa hiya inamaa hiya tanayto ama taafayto acmaalakum waa acmaashiinnii uxsihaa waan idiin koobayaa oon idiin ururinaya waan idiin ilaalinayaa lakum adinka ayaan idiin aruurinaya oon idiin koobayaa uma uwafiikum iyaaha waa idiin oofinaya waa idiin siinaya waa idinku abaalmarinaya iyaaha iyadii ayaan ku abaalmarinaya camalkii waa idiin aruuriyey waa idiin xifdiyey waa idiin ilaaliyey kadibna waa idinku abaalmarinaya faman wajada khayran qofkii khayr marka la kulmo oo janno aakhara hel adduunna wanaag ku helo camalkiisa ilahay uu wanaag ku siiyo falyaxmad illaah allaha ku mahadiy subxana wa tacaala laakiin asalka faman wajada khayran taas inta badan waxay udhacaysaa aakhiradii jannadii iyo cadaabkii oo laga badbaado qabrigii oo muxuuha lagu badbaado wahaakada qiyaamadii oo waxaa weeyaan carasaadkeedii iyo bannaan laga badbaado dhibkeedii iyo qoraxdeeda laga badbaado oo kuraas nuur isu dhigo qofkii marka intaas ilaahay uu siiye falyaxmad illah allaha ku mahadiya waman wajada hayra dalika intaas inaan ahayn oo dhibkii aakhara la kulma qabriga laga bilaabo ilaa muxuuha naarta laga gaara ciyadan bilah falaa yaluumana yuusan aadaynin ilaa nafsahu naftiisa mooyaan cid kale yuusan aadaynin yadaaka awkataa wafuuka nafakh nacam rawaahu muslim xadiidkan imaam muslim ayaa wariyey alxadiid alhamis walcishruun xadiidka shan iyo labaatanaad waan daahnay lakiin insha allah an bobsinaynaa can abi darin waxaa la weri radi allahu tacaala canhuma canhu ayضa abi dar hadda kahor xadiid inoo soo wariyey waad ujeedeen anna naasan rag iyo dad oo min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslm qaluu lلnabiy sal اllah alay slam ya rasuula اllah dahaba ahlu اduhuuri biاlujuur yusaluuna kama nusali wayasuumuuna kama nasuum wayatasadquuna bifuduuli amwaalihim qaal awalaysa qad jacala allahu lakum ma tasadquuna bihi ina bikuli tasbiixatin sadqa wakuli takbiiratin wakuli takbiiratin صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بوضع أحدكم صدقة qaaluu yaa rasuul allah ayaati axaduna shahwatahu wayakunu lahu fiiha ajrun qaala ara'aytum low wadacha fii xaraamin akaana calayhi wisrun fakadalika idaa wadacha fi alxalaal kaana lahu ajrun rawahu muslim xadiidka shan iyo labaatanaad can abi darin waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu ayضa ana naasan rag iyo dad oo min asxaabi rasuuli lahi sal s rasuulka saxaabadiis ka mid ah qaalu waxay yihahdeen linabi nabi waxay yihahdeen sala allahu aleyh alih waslem yaa rasuul allah rasuulka allow dahaba waxay la tageen ahlu duhuuri dadka xoolaha badan lahaa bilujuuri ajaroo dhan raggaasaa la roqeen annaga ajarlaala nagu dhacday yusaluuna kamaa nusalli saanu tukana u tukadaan yusaluuna way tukanayaan kamaa nusalli saanu tukan wa way soomayaan kamaa nasuum saan soonna u soomayaan farad ha noqdo ama sunna ha noqdo cashuuradan maanta faqiir iyo taajir baa loo kala duunaay amay waa la wada sunnay qof aanan xataa afur heli karin iyo qof balaayiin haysta waa la sooman bifadl illahi caza wajal wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim maalkoodii dheerigahayna way sadaqaysanayaan qaala wuxuu yidhi awalaysa miyaynan ahayn qad jacala allahu lakum rabbi miduu idin yeelay lakum adinka maa tasadaquuna bi waxaad sadaqaysataan ilahay soo idinma samaynin ilaahay baa idiin diyaariyey ina bikulli tasbiixatin subxaana allah kastaba sadaqatun waa sadaqa waan soo sheegnay wanaaggeeda hadda mar dhow wa kulli takbiiratin allahu akbar la arkana waa sadaqatun sadaqa wa kulli taxmiidatin alxamdu laarkana sadaqatun waa sadaqa wa kulli tahliilatin laa ilaaha ila allahu laarkana sadaqatun waa sadaqa wa amrun bilmacruuf wanaagii oo laysfara sadaqatun waa sadaqa wa nahyun can munkarin munkarka oo layska reebo sadaqatun waa sadaqa wa fii budci axadikum jimaaca iyo galmada uu galmado qofka xaaskiisana sadaqatun waa sadaqa budciga laba macno ayaa uu leeyahay waa farjiga iyo jimaaca labadaas macna laba dhinac isku meel umay tagayaan qofka inuu muxua jimaac xalaala sameeyo waxaa ugu sugan sadaqa qaaluu waxay yidhahdeen marka yaab dhacay yaa rasuul ow ayaatii axadunaa midka naga muxuu u tegayaa shahwatahu shahwadiisii iyo himaladiisii iyo dantiisii asaga uu rabay ayaad fushanayaa kow wayakuunu lahu fiiha ajr wayakuunu lahu fiiha ajrun kadibna ajr ayaad ka helayaa wax lala yaabo waa qaala wuxuu calaamad istifhaam su-aalay weydiiyeen nabigana sal alay waslm inuu qofka wixii kala garanay laakiin qofka inuu muxuu ah isaga raaxa doonta raaxadin ajir lagu siiye sayta arrinta yada ah qaala wuxuu yidhi sal allahu alayh ali waslm ara'aytum bal ka warrama low wadacahaa fii xaraamin budcigiisa hadduu muxuu xaaraan ku ridi lahaa bal ka warrama ood ku dejin lahaa akaana calayhi wisru dembi maa ku dheerahay ma walaa yeel waa bala war kale ma weliba dee waxaa jaldi in la jaldo ama la rajmiyo muxuu ahaa halkaasu ku dheci lahaa labadaas ka mid fakadalika saas oo kale idaa wadacaha fi lxalaali xalaal hadduu muxuuha ku dejiyo ood xalaal ugu taga muxua xaaskiisa xalaasha ahaa kaana lahu ajrun ajar ayaa ku sugan xadiidkan macaani badan uu xambaarsan yahay macaanidiisa waxaa ugu muhiimsan oo ka mid ah fadliga adkaarta ay leedahay macaanida uu xambaarsan yahay waxaa ka mid ah wanaag oo laisfala muxuu ahaa macnaha iyo culayska uu leeyahay xumaanta o la reebo kadalika qofka inuu muxuu ahaa hayaha caadaadka ah caadada ad samaynayso ama cuno ha noqoto ama cabitaan ha noqoto ama galma ha noqoto amaba yani wahaakada xitaa dharkaad xihanayso hurdada ha noqoto qofka inaad mxuu aha ajirka heli kara hadduu u niyado taqawi bilcibaada hadduu maala ninka galmadu samaynayo wusam ama qofti icfaaf inuu naftiisa dhowro xaaraan ka dhowro ama xaaskiisa uu xumaan ka dhowro ama ilaahay banaynta uu baneeyey wamaa ilaa dalika iyo aaraad aad u tiro badan ama taxsiil walad inuu walad saalix oo lahu uu meesha keeno ilaahay uu sabab uga dhigan wahaakada marka macaanidaas qofka inuu muxuu ah weligiis hilmaamin oo qofka uu hurdadiisa soo joodkiisa cunitaankiisa uu u niyoodo muxuua inuu ajar badan ku helo taana iyadana waa waxyaabaha laisku dhaafa iyadoo meel wada fadhiyo xadiidka labaatan iyo lixaad alxadiid asaadis walcishruun can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam kulu sulama min annaasi calayhi sadaqa kula yowmin talucu fiihi shamsu tacdilu bayna tnayni sadqa watuciinu arajula fii daabatihi fataxmilu lahu calayha aw taxmilu lahu calayha mataacahu sadaqa waalkalimatu ayibatu sadaqa wabikuli khudatin tamshiiha ila salaati sadaqa watumiitu aladaa can ariiqi sadaqa rawahu lbukhari wamuslim alxadiid asaadis walcishruun xadidka labaatan iyo lixaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey abu hurayra radia allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu lah rasulka al wuxuu yidhi sala allahu alayh waalih wasalam kullu sulaama ximin la arka oo min annaasi dadka ilaahay uu siiyey ximin kastoo qofka ku taallo calayhi dushiis xibintaa waxaa ahaatay ama xibinkaas waxaa ahaaday sadaqatun sadaqa ayaa laga rabaa kulla yowmin maalin la arko tatlucu fiihi shamsu qoraxda ay soo baxday bud soo tiraha tacdilu caadilnimo aad u samaysay bayna tnayni laba qof ood kala xukunta ood ahdhexaadiso sadaqatu sadaqa kugu sugan wa tuciinu rajula qofkood uu kaalmaysa fii daabatihi wuxuu fuulaayey ama baabuur ha noqdo ama aras ha noqdo ama ha noqdo mxuu ahaa wamaa ilaa dalika ood ugu kaalmayso fataxmilu lahu calayha aad ku ambaarto waa jiis waa uryaan wamaa ilaa dalika ma fuuli karo ama aad ku ambaarto isagii marka ood ugu kaalmayso inuu fuula aw tarfacu lahu aad ugu qaado calayha dusheeda mataacahu mataaca alaabtii u watay ood u saarto sadaqatun sadaqa ayaa kusugan kugu sugan weeyaan waalkalimatu ayibatu hadalka wanaagsanna sadaqatun sadaqa kugu sugan sadaqad hadalka wanaagsan alkalima ayiba annaga kalimada ayibada in badan waxaa laga yaabaa in aad loo hilmaamo laakiin dadkan carabta oo dhaqanka islaamka weligeed iskaga soo dhex jiray xitaa qofkoo faasiq isaga ahoo dee diin aan ku toosnayn oo iska qaab daran ayaa wuxuu iska yaqaanaa kalimada ayibadahayd waxaa ka mid ah tusaale ahaan qofka haddii ay isku xanaaqaan oo feer ay ka gaarto oo xaaladda adkaato isagoo feera waxaa laga yaba inuu yidhahdo allah yaadiik feeruu ku wada waana wau ducoynaya w allah yahdiik waa kelima ayiba dhankan wax xumaan ka sameeyey dhankan lafeer kaga wadaa uu kaga ducaynaya cafan marka kelima ayibada oo nacaas waalkalima ayibatu sadaqatan weyaan wabikulli khuwatin tallaabo la arka oo tamshiic la socota ila salaati salaadana sadaqatan sadaqa weeyaan wa tumiitu ladaa dhibka ood ka fogaysa can ariiqi jidka muslimiinta iyo guud ahaanba jidka guud ahaanba aad ka qaadana sadaqatan waa sadaqa tumid lada can ariiqi jidka marka la maro meesha iyo intuu dhexaysto lf street tumid lada can ariiqi sadaqatun daytala wa tadacu lada cala ariiqi maxay noqonaysaa waa khatar meel walba ad arkaysa baxyaalkii fulaan yani xaqiiqatan waa akhlaaqda islaamka wax mujaanib tamaaman aad ugu fog xitaa ilbaxnimada ay qolyahan sheegaan xataa ilbaxnimadooda xataa waa ka fogta wa aad u qaabdaran qof inuu moos qubkiis ku rida markasta waxaad arkaysaa xitaa wasaqdan ur iyo caafimaad darre iyo balay keeni xagga iskaba dhig qaar waxaa laga yaabaa wasaqda la tuura laamigaa lagu tuuraya mooska qubkiisoo kale baasha muxuu ahaa qarahoo kale qubkiisoo kale waxaad arkaysaa iyagoo jidadka yeel qof ku istaagay khalaas allah raxis qofkaas dhabarku ka jabayaa lugtuu ka jabayaa uu burburayaa inuu dhintaa laga yaaba marka arrinta ayada waa kala daran yihin xataa qashinkaa kala daran marka qofkii soo mara moos waxaa weeyaan lisaaman caleyhi inuu ka qaado meesha qofbaa ku dhimani shaki ma laha qofbaa ku burburi dhib badan baa ka imaani marka inaad ka qaaddo ood isdhifto ama lug ku qaad ama qoray ku qaad ama gacantaadaba ku qaad iska dhaqila nabigana sal allahu alih waali waslem masjidka markuu muxuu aha ku arkay wasakh iyo waxyaabahaas gacantiisa shariifada uu ku xogi jira nabi sal allahu alih waali wasalam aad isugu xun marka arrinta iyada ana tumiid can ariiqi sadaqatunna waa arrin aan laga maarmaynin xadiidku dambeeyo axaadiid saabic cushun xadiidka labaatan iyo toddobaad can nawaas ibni sabcaan radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh waali wasalam qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu alayh wali wasalam albiru xusnu اlkhuluq wاlإثmu ma xaaka fii nafsik wakarihta an yaطalica calayhi الnaas rawahu muslim وcan waabisata ibni macbadin radia allahu canhu qaal ataytu rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam sala allahu alayh wasalam faqaal jiئta tasأl can bir qultu nacam qaala istafti qalbak albiru ma طmaأnat ilayhi الnafs واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن حديث كان ولا حديث أذكر لك من استسارا هل حديث الإمام النووي كسوق عليه رحمة الله وحيسو صارين واسكو معنا waxay ka sheekaynayaan samafalka samafalka iyo wuxuu yahay ayay ka sheekaynayaan labada xadiidba can nawaas ibn samcaan radia allahu canhu can nabi nabigan wuxuu ka wariy sal allahu alيh ali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi albiru samafalka xusnu اlkhuluqi waa abci wanaag wاlmu dembina maa xaka wixii xoga ayaa la yidhahdaa fii nafsika naftaada xoga yacni shaki geliyo wixii shaki geliya naftaada ayaa la yidhahdaa dembi oo wakarihta aad nacdo ood jeclaysanin an yaalica inay arkaan calayhi الnaasu dadku inay arkaan waxaadan jeclaanin ayaa la yidhahda dembi rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey marka haddii aad biri rabto wanaag haddaad rabto macnaheeda waxay tahay waa abiica wanaag abci wanaaggan laba qaybood waa mid habeen dhexdan ka so hadal habeen hore habeenkii cashirkaan cashirka horreeyey oo waxaan sheegnay afar qodob oo mxuu alkhuluq اlxasan alkhuluq اlxasan waxaan dhahnay kafu اlada wabadlu الnada wa sabru cala اlada waa alaaqat اlwaj afartaasan ku sheegnay tan marka waxaa ka asaassan xusn اkhuluq maca rabbi tabaaraka watacala ilaahay in dabiculaal lagula dhaqmo awaamirtiisa la raaca nawaahidan laga reebto xuduudihiisana la ilaaliyo marka xusnkhuluqa marka waa taas dembi muxuu yihi marka wax alla wix sheeg ku geliy oo dhinaca dadkan ay kugu arkaan taas ayaa la yidhahdaa weeyaan laakiin dadka laga hadla waa kuwe qof bannaanka zina la taagan qof bannaanka cay la taagan qof banaanka xumaan la taagan qofka asaga qof banaanka tviyada iyo websytyada la taagan qofka asaga kuwa la kuma jiraan waxaa loola jeedaa naas albaaquuna cala alfitra almustaxyuuna can rabbihim wacan alkhalq kuwaas ayaa loola jeeda nafta la sheega waa firada aanan hallaysnayn oo caafimaadka qabta kuwaas ayaa loola jeeda weyaan marka wixii naftaada haddii aad saa tahay kushageliya weya lakiin qaar kuwana ay firadooda hallawday oy gidoontay ayaga laa cibrata bihim walaa mucawala calayhim xadiidka kale an abi an waabisata waxaa laga wariyay ibnu macbadin radi allahu canhu qala wuxuu yidhi ataytu aan u imid rasuul allah rasuulka alla imid sal allahu aleyh wasalam faqaala nabigu wuxuu yidhi jita ay ajita ma waxaad u timid tas'alu adoo weydiina can ilbiri biriga waxa la yidhaha miyaad inaad adoo weydiina ad u timid ma su-aashaasaa ku keentay meeshan laba shay bu waa dhici kartaa nabiga in loo sheegay sal amaba saxaabadii u sheegeenoo hadhehena waabisaa koo socda wax iskuweydiin raba haloo sheega amaba an yatafarasa fiihi nabiga siduu ninka intuu saas u yara mxuuha darso fiiriyo kadibna odaroos ahaan inuu dareemo inuu saas wax weydiin rabo si inuu ka yara fahmo labada waa dhici karta qultu waxaan dhahay u yidhi waabisa nacam nabi allow ha faqala wuxuu yidhi istafti qalbaka qalbigaada su'aal weydii fatwo qalbigaada weydii albiru samafalka maطma'anat ilayhi nafsu nafta wixi ku xasisha ayaa beri ah naftaada waxay ku xasisho ayaa la yidhahdaa beriga ow adma'ana ilayhi alqalbu qalbigaadana uu ku xasilo ku dego ayaa la yidhahdaa beriga walimu dembina waxaa la yidhahdaa maa xaka fi nafsi naftaada wax shaki geliyo oo ku xoqo oo ku rafaadiya ood gedgediso oo ku cunama waaya ayaa la yidhahdaa imiga maa xaka fi nafsi nafta w mxuu ah shaki geliyo ow ku noqnoqda oo ku lalaabta fi sadri xabadkaada ku lalaabto ayaa la yidhaahdaa wain aftaaka annaasu dadka ha kuu fatwoodeeno oo ha ku yidhahdeeno waxaan waa wax bannaan oo wax wanaagsan oo wax khayra ah ha ku dhaheena wa aftawka weliba wahaakada ha ku sii raaciyaan fatwadaas si kasta lagugu sheego oo ha laguu muxuu ahaay fududeeyo laakiin wixii kugu cursaada ayaa la yidhahdaa imi marka birigana waa kaas waa shayga xasiloonida keen xasiloonidan waxaa nidhi waxaa la fi cibrada ama dadka muxuu ahaa eh, hawsha ayada la leeyahay eh, qalbigooda ha fiiriyana waa dadka saliimi alquluub qulubtooda ay caafimaad iyo fidradooda midaan ku saabsan xaak fi sadrina waxyaaba badan tusaale ahaan hadda shayga la yidhahda sawirka hadda waxyaabaha la duuba oo kale hadda oo socda xadiid badan oo waadixa oon la laab lahayn ah waxay caddaynayaan inuu taswiirka xarami laakiin culamada waad aragteen aada iskugu khilaafsan yihin qaar waxay leeyiin waa muxaram qaar waxay leeyiin waxaan dilli iyo waxaa weeyaan har hoos la soo qabtay oo macno weyn kuma dhisno qaar waxay leeyiin waa muraayadoo kale oo muraayad ma saa la yidhi qaar waxay leeyiin waa muxaram laakiin waxaan u samaynaynaa dawaabid iyo waa la kala saarsaari oo waxaan u kala saaraynaa muxuu ahaa maqaasidii shareicada marka la ilaalinaya maraatibtii martabat adaruuriyaat iyo martabat alxaajiyaat iyo martabat taxsiiniyaat ayaan u kala saaraynaa taas ayaana taqriiban raajixa taas ayaa taqriiban raajixa marka waxaan kala jeedaa marka inaad sawir marka isla dhacdo un oo telefonkaaga uu boqolaal sawir gabadhii ilmihii saxaabtii waxaa waye masjidkii khudbadii khayrkii shartii wax walba hadda beryahan haddii aad whatsapp kuu furan yahay adiga cid ku weydiini maba wax soo gala ma lahaba whatsapp hadii aad saa u furta boqolaal waxaa kuu soo geli marka sawirraba iskaga soo xaroonay marka waxyaabahaasoo kale waa maa yaxuku fi sadri waa xaqiiqatan waxyaabaha kid kasta oo loo sheegay qalbiga aan aad uga xasilaynin waa laakiin waxaun hadda muhiimka ah waxay tahay waxyaabaha khayrka lagu nashriyo oon laga maarmaynin sida hadda aalaadkan oo kale waxyaabaha daruuriga oo hadda kitaabbulashada iyo teestaraha lamidka oo kale waxyaabaha waxaa weeyaan xaajiyaadka aan laga maarmaynin baasaboorka oo kale xaajiyaadka daruuriyaadka ma jir lakin wuxuu ku jira xaajiyaadka oo saas oo kale ah waxaan filayaa ishkaal weyn kama taagna lakiin middaan dikriyaadka oo bannaan hebel baa isla istaagnahay qac un qacda laga gelina oo wax muxuu ah marduuda ah oo ka soo noqonaya inay jirin ta ayada waxaa weyaan baabkeeda dib ha looga noqdo maxaaka fi sadri inay noqoto wa karihta ayaa tali caley nas waxaan umayna hadda baabkaas dadka dhanba waa la fasakmay dhanka isaga oo karihta ayaa tali caley nas fi taswiir baabkaas inu iska xirmi lakin maa xaka fi sadri wax badan baad ragga ku dambeeyay jazakum la eh, qaala sheekhu sheekha wuxuu yidhi wuxuu ula jeedaa eh, xadiidka sheekha wariyey qaala sheekhu sheekha wuxuu ula jeedaa muxuu alimaam annawowi caleyh raxmat ullah xadiidun xasanun waa xadiid xasan ah xadiidkan damakii hore muslimaa wariyey rawaynaahu waxaan ku soo warinay oon ka soo warinay fii musnaday alimaameyni labada imaam musnadkooda axmed ibnu xambal iyo wadaarimiyi biisnaadin xasan masaaniid iyo sunan iyo saxiixayn iyo waxaa weeyaan mustakhrajaat iyo anwaac badan buu uqeybsamay xadiidka nabigana sal allahu aleyh waalih wasalam taliifkiisa iyo kitabaha laga qoray marka daalna insha allah tacala ka ogaan doonaa ka ogaan doonaa insha allah caza wajal hada wallah aclam wsal allah waslm cala cabdihi warasulihi mustafa